alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala allahu calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu darsigeennaani waa darsigii labaad oo ka mid ah risaaladii saxiixu اlqasasi اnnabowiyi oo iska lahaa abu isxaaq alxuweyni raximahu اllahu tacaala alqisatu اluulaa qisada koowaad oo ka mida ah kontonkii qiso oo nebigeenna ka ansaxay sala allahu calayhi wasalama oo risaalada ku qornaa can cabdilaahi bni cumar bni khadaab waxaa laga wariyey radia allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi cabdullaahi bni cumar samictu waxaan maqlay rasuulallaahi rasuulka ale sala allahu calayhi wasalama yaquulu xaalo uu leeyahay indalaqa waxaa tegay halaathatu nafarin saddex ruux oo miman dad ka mida kaana ahaa qablakum idinka hortiin dadkii idinka horreeyey ayay ahaayeen xadiidkani rag badan oo saxaabada ka mid ah ayaa nebiga ka wariyey sala allahu calayhi wasalama duruqda uu ka yimid ku yimid qaybo ka midana waxaa ka mid ah sida xadiidka cuqbat bnu caamir oo tabaraani uu wariyey ana alaaata nafarin min bani israa'iil inay reer bani israa'iil ahaayeen hadda cidday ahaayeen meeshan kuma qorna oo xadiidkeenna waxaa ku qoran indalaqa alaaatu nafarin minman kaana qablakum dadkii idinka horreeyay ka tirsanaayeen laakiin xadiidkaasi wuxuu caddeeyey qoladay ahaayeen inay ahayd reer bani israa'iil xataa aawaahum ilaa uu u soo dumay almabiitu makaanu bariga iyo hooyataanka ilaa qaarin hog fa dakhaluuhu way galeen say u soconayeen ayay meel hoga yimaadeen oo god ah godkii ayay marka galeen fanxadarat waxaa ku soo dilindilootay dillootay sakhratun dhagaxaan geed dhagax weyn oo midka loo yaqaana sallax ah ballaaran oo sibsib ah ayaa ku soo dilindilooday xageebuu ka yimid min aljabali hoggaani buur buu ku hoos yaallay buurtaa dhagaxu ka soo dilindilooday marka fasaddat way owday dhagaxa dhagaxii calayhim dushooda alqaara hoggii ayay ku owda dhagaxii soo dhacay godkay ku jireen ayuu afkiisa isku malaas meelay ka baxaan marka male caradii o dhan waa ku xirxirantay axaadiista qaar baa waxaa ku soo arooray nimankanu maxay raadinayeen waxay axaadiista qaarkood caddaynaysaa reerahooda ayay adeeg iyo dana ay leeyihiin u baxeen waxaa ku soo baxeen marka meel buurtaas hoosteeda ah amin roob uu jiro oo weliba roob uu da'ayo markaasay waxay yidhahdeen war godkaan ayn gallo meeshaan qaxaabta ah aynu galla yidhaahdeen marka meeshiibay sidaa ku galeen dhagaxaani xaggee ka yimid riwaayaadka qaar baa waxay caddaynayaan ilaahay cabsidiisa dhagax la soo dhacay inuu ahaa qur-aanka ilaahay wuxuu ku sheegay wa inna minhaa waxaa dhagaxaanta ka mid a qayb ilaahay khashyadiisa iyo cabsidiisa la soo daata dhagax marka cabsi ilaahay buurta uga soo dilindilooday iyo nimankaanoo meesha xoogaa yidhi war caawa barya ayaa kulmay godkii ay seexdeen buu marka afka ka awda godkii marka waa awdan yahay fa qaaluu waxay yidhaahdeen innahu amarya shaniye laa yunjiikum idin badbaadin maayo min haadihi tan asakhrati ee dhagaxda ah ilaa an tadcuu inaad baridaan maahane allaaha alle bisaalixi acmaalikum acmaashiina teeda wanaagsan acmaashii wanaagsanayd oo aad ilaahay ugu dhowaan jirteen inaad ilaahay ugu tawasushaan oo alla ku baridaan maahane dhagaxaan si kale idinkama foqayo si kale idinkama wareegayo waxa ugu horreeyo ay milicsadeen ilaahay subxaana wa tacaala aan barina wey waxay rabaan ilaahay inay ku baryaanna waa wixii wanaagsanaa oo taacaad iyo acmaal wanaagsanaadaho ay sameeyeen sidaasay marka yidhaahdeen axaadiista qaarkood baa wuxuu caddaynayaa erayaal ay kala adeegsadeen raggaasi qaar ka midii waxay yidhaahdeen war waad u jeeddaan waxaana haysta cafa alaharu wa waqaca alxajaru walaa yaclamu bimakaanikum ila allah raadkeenni haddii layna soo raad qaadi lahaa raadkeenna waa tirtirmo roob baa tirtiray godkaasaan ku jirnaayo dhagax baa afka inooga awdan inaan halkaa maanta ku jirana axadaana ilaahay ahayno oo inu og lama arko cid ina maqlaysana lama arkoo kale mar haddii hawshaasu ina haysato dhibkaasuu ina soo wajahay xal maxaa inoo noqon kara way isweydiiyeenoo waxay yidhaahdeen udcu llaaha biawhaqi acmaalikum ilaahi camalka aan ugu kalsoonahay oo daacahoo aan samaynay aan ilaahay ku barino ilaahay baa inaga faydaye riwaayaadka qaar baa waxay caddaynayaan qaarkood baa qaarka kale wuxuu ku yidhi unduruu acmaalan camiltumuuha saalixatan lilaah war acmaashii aad samayn jirteen oo ilaahay dartiisii aad u samayn jirteen oo saalixad ahayd oo suubanayd war acmaashaas ayadaa inoo eega riwaayaadka qaar waxay sheegayaan khaalisatan lilaah ilaahay dartii aad u samayn jirteen dan iyo ujeedo kalena aydaan kala ahayn khulaasadoodu waxay noqonaysaa raggaasu wixii daaca iyo wanaagoon ilaahay ugu dhowaan jirnay camallada weliba ayagoo sii kala fadli badan midkaan ugu rajo badannahay ilaahay agtiisa kaas ilahay aan ku barinay yidhahdeen raggi saasay ku heshiiye wayna ogaadeenoo way xaqiijiyeen ilaahi ma ahan ruux kale oo hawshaa ka badbaadin kara inuusan jirin raggii marka waxay bilaabeen inay ilaahay baryaan qaala rajulu ninbaa wuxuu yidhi oo minhum raggii ka mid ah allaahuma allahayow kaana lii aniga waxaa ii sugnaaday abawaani laba waalid waa hooye iyo aabbe wuxuu labadoodii abawaani laba aabba ugu magacaabay waa min baabi taqliid ilaahu laba waalidoo waayeella ayaan lahaa abawaani laba waalid shaykhaani oo waa waayeella ah kabiiraani oo waaweyn oo da' ah. wa kuntu waxaan ahaa laa aqbuqu midaan caanasiin qablahumaa labadooda hortooda ahlan ehel walaa maalan iyo xoola midna fa na'aa waxaa ila durkay bi aniga dalabu shajari daaqa raadintiisa ashajar waa geedo halka geedo mufradkaa shajaratun baa la yidhaahdaa geeduhu markay badan yihiinna shajar baa la yidhahdaa markii taada laga saaro sida baqaratun halka sac loo yidhaahdo markay badan yihiinna loo isticmaalo baqar marka fana-a waxaa ila fogaaday bii aniga dalabu shajari daaqa iyo geedaha raadintooda wuu sahmiye malaha ay lam arjicu ma soo noqon calayhimaa dushooda xataa naamaa ilaa ay seexdeen fa xalabtu waan u soo lisay laahumaa labadoodii qabuuqahumaa caanahoodii aan usoo lisi jiray oo dhaqanka iyo caadada ii ahayd ayaan u soo lisay fa wajadtu waan helay humaa labadoodii naa'imayni ayagoo hurda caanihii markaan la imid baan waxaan u imid labadaydii waalid ayagoo seexday fa karihtu waxaan kooday oo karaahsaday an uuqida inaan toosiyo humaa labada waalid waxaan labaadoo karaahsaday wa an uqbiqa inaan caana siiyo qablahumaa hortood ahlan reer aw maalan ama xoolo fa labiftu waa nagaaday waa hameennimo wuxuu imaanayo walxaal alqadaxu xeeradii caanahahayd ama galaaskii caanaha ahaa calaa yadaya labadayda gacmood uu ku dul sugan yahay antadiruu aan sugahayo istayqaadahumaa labadooda soo toositaankooda ilaa ay ka soo toosaan xataa baraqa ilaa uu ka dilaacay alfajru waagi ilaa waagu ka baryaan meeshii taagnaabi ma fadhiyo kursina uma yaallo cid kalena ma adeegsanayo weelku wuxuu ku hayaa labada gacmood waana taagan yahy wuxuu intaa ka xishoonayaa inuu yidhahdo aabba tos caneh waa kuu keenay hooye fadhiga ka kac eray labadoodu ay karahsadaan waa laba waayeeloo waxaa laga yaabaa hadday hadda seexdeen oo lasoo toos yahay barkii inay hurdaduba usoo noqon weydo baarinimo markii heerkaasu ka gaara muxuu samaynayaa inuu caanaha iskala taagan yahay keliya waalidkiisna u hurdaan hawsha hadday ahaan lahayd waa ronaan lahayd wasabiyatu ilmihii yaryaraa oo aan dhalay yatadaaqawna waxay qaylinayaan cinda qadamaya labadayda gamadood agtooda ciyaalkii yaryaraayoo uu dhalay ubadkiisii ayaa kaa qaylinaya oo waxay leeyihiin aabbow caana nasiih aabbow caana nasiih caano maqanna mahana waa u jeedaan shaygan caanaha meesha lagu hayo aabbow caana nasiih ilmahaga maa wax siisid maxaad ugu diiday antadiru waxaan sugayaa istayqaadahumaa ah, waa noqday wasabiyatu yatadaaqawna cinda qadamaya fastayqadaa way soo baraarugeen fashariba sharibaa way cabbeen labadii dhashay qabuuqahumaa caanahoodii allaahuma allahayow in kuntu haddaan ahay facaltu mid sameeyey daalika arrinkaas ibtiqaa'a wejhika adiga wejigaaga iyo raalligelintaada dalabkeeda fafarij farij naga fayd cannaa annaga xaggeenna maa waxa naxnu annagu fiihi dhexdiisa aan ku sugannahay oo min haadihi sakhrati dhagaxaantan ayada ah ilaahu dhagaxa naga fayd ducadaasuu ilaahay ku baryey fanfarajat way faydantay eh, dhagaxii shay-an wax yar oo laa yastatiicuuna aysan awoodayn alkhuruuja bixid minhu hogga ay ka baxaan wax yar bay geeddii faydanta marka ninkaasu intaasuu ku ducaystay axaadiista qaar baa waxay caddaynayaan sida xadiidka cali bni abi aalib oo kale inuu yidhi ilaahayow waxaan lahaa laba aabbe abawaani daciifaani faqiiraani ilaahayo waxaan leeyahay waxaan lahaa laba waalid oo xagga tabarta iyo awoodda hadday noqoto aad waxay u ahaayeen ducafo tabar daran xagga waxhaysashada hadday noqoto iyo waxhaysasho la-aanna laba faqiiroo aan waxba haysan waxay fiirsanayaanna aniga ay ahayd cid wax u raacda oo xoolo u soofisoon aniga ahayna ma leh cid hawshooda maamusho oo iga dambaysana ma leh waa un keligay xoolo ma leh awood ma leh waxa weeyaan cid hawshooda xoolaha u raacda ma leh madidin iyo xeelaya qaato ma leh keligay baa ilaahay lagu arkay labadaa waalid wuxuu rabaa wuxuu ilaahay ku baryo ilaahayna ugu dhowaada subxaanahu wa tacaala ilaahayo waxaan ahaa maalinkii mid xoolaha u raaca hameenkiina waan u soo dheelmi jiray sidaasuu ilaahay ku baryay ilaahay oo dhibkaana igu dhacay xoolihii buu foofiyey meel fiican buu rabaa xoolaha inuu soo daajiyo hadda xoolihii nacfi baa laga rabaa iyo in laga helo hilib iyo caano xoolihii baa marka la fogaaday soo rogitaankii uu soo rogayo xoolihii soo celiyeyna way sugi waayeen labadii waalido waa ka seexdeen qof hurdaysana hadda kugu simi maayo odhan ma waa iska seexdeen sidaasaa ku dhacday marka su-aasha isweydiinta mudan baa waxay tahay ninkaanu maxaasidba hadday waalidiintii iskaba seexdeenba soo tooskooda muusug oo ilmaha yaryarkaahoo qaylinahayoo soo jeedo aabu macanuda ku haya ilmahan musida u dhaamo su-aashaas culimmadu hadda ka horbay isweydiiyeen intaan arkayna xaafid ibnu xajar iyo alimaamu nawowi calayhima raxmatullaahi waxay ku ishkaal bixiyeen waxaa suurtooda ayaga shareecadoodii maadaamay reer bani israa'iil ahaayeen inay dhaqankeedu ahayd taqdiimu lasli cala alfarci asalka aad ka soo jeedido aabbahaaga iyo hooyadaada ah iyo faraca adiga kaa beermayo ilmahaagii ah xagga biilka iyo masaariifta iyo waxsiinta inay diintooda ku bannaanayd asalkii in la hormariyo aabbihii hooyadii ahayd diintoodu marka sidaa hadday qabtay ilmo ooyey u joojin maayo maadaama asalkii uu baahan yahay wejkaasi waa suurtagal waxaa labaadoo suurtooda ilmo iska ooyayo caanahaas iyo aabbahooda hadda yimid isagu ooyaya inay ahaayeene aysan gaajo la ooyeyn warkaa dambo inaysan gaajo la ooyeynin ma sugnaa oo sax ma ah axaadiis baa ku soo aroortay inay gaajo la ooyayeen waxaa saddexaadoo culimmadu kaga jawaabeen waxaa laga yaabaa inay gaajaysnaayeen laakiin gaajadoodu aysan gaarsiisnayn heer odaygu ugu danqado odayga iyo mamadii ka hormariyo xoogaa caloosha waxbaa ugu jiray caanana waa u muuqdeen wax u gaajaana waa dareemeen oo aan badnayn wadkaa saddexaad buuna xaafid ibnu xajar doortay calayhi raxmatullaahi ninkaasi marka sidaasuu ilaahay ku barya nin waalidkiis baari u ah oo ducaysan oo barakaysan ayuu ahaa walidaalika baa nabigeenna sala allahu calayhi wasalam xadiidka caaisha oo saciid ibnu mansuur uu wariyey baa wuxuu yidhi habeen baan waxaan galay jannada markaan jannadii galaan waxaan maqlay buy jannada dhexdeeda qiraa'o ka dhex yeelayso wax la akhrinayo qur-aan markaasaan waxaan weydiiyo weydiiyoon idhi yaa jannada ilaahay qur-aanka ka dhex akhrinaya markaasaa nebiga loogu jawaabay sala allahu calayhi wasalama xaariatu bnu nucmaan nin la yidhaahda xaariatu bnu nucmaan weeyaan ninkaasu muxuu ahaa hooyadiisba wuxuu u ahaa baari baarinimadii uu waalidkiisa baari u ahbaa waxay gaarsiisay inuu nebiyulaahi moxamed sala allahu calayhi wasalama jannada dhexdeeda ka maqla asagoo qur-aan ka ahrinaya ou nebigu yidhahda waa kuma oo reer reer jannada ay u sheegaan oo yidhaahdaan ninkaasu waa xaariatu bnu nucmaan markaasaa nebigu wuxuu sheegay sala allahu caleyh wasalam kadalikum lbiru kadalikum lbiru baarinimada waalidka loo baari noqdaa waa sidaas ogaada waxay qofka ku samaysaa wanaag meel fiican bay geysaa jannada ayay gelisaa marka waalidka waa in baari loo noqdo loo dabacsanaado nimankan saddexdaa waxaan sheegnay reer bani israa'iil inay ahaayeen culummadu waxay labaadoo qaar ka midu sheegeen axaadiidana qaarba uu ku soo arooray sida xadiidka bazaar uu wariyoo kaleeto min xadiidi nucmaan ibni bashiir asxaabu raqiimka ilaahay qur-aanka ku sheegayna inay ayaga yihiin asxaabulkahfi waraqiimta qur-aanka lagu sheegay qolyaha raqiim lagu sheegay inay kuwaan ahaayeen ku soo dumay ninkaana marka kaalintii koobaad qaatay ilaahay buu baryey hoggii wax yarbaa ka faydimay marka ma bixi karaan rag wada awdanna ma ahan hoggii uu ku wada awdan yahay wax cun iftiinabay haystaan wax cunbaay haystaan kii labaad soo baxray qaala laakharu kii kale wuxuu yidhi allaahuma allahayow innahu amar yeshaaniye kaanat lii aniga waxaa ii sugnaatay ibnatu cammin adeer gabadhiis gabadhaan ilmo adeernahay baa jirtay buushi kaanat gabadhaasi waxay ahayd axabba naasi dadka midka loogu jacayl badan yahay ilaya xaggayga jacayl ilaahay dartiyana ma ahayn jacayl ina adeertinimo iyo ehelnimo ma ahayne waa nin gabadha caashaqay gabadhiibuu jeclaaba wa fii riwaayati riwaayad kalaa waxay ahayd kuntu waxaan ahaa buu yidhi uxibuhaa gabadhaas mid jecel kaashaddi maa yuxibu rijaalu annisaa kaaftan waxaa banaan in zaa'ida laga dhigo oo luqada carabiga kaafta macaanidii faa'iidaysa waxaa ka mid a inay towkiid loo keeno tashbiih in loo keeno ziyaado in loo keeno shabih bikaafin wabiha tacliilu qad yucnaa wazaaidan litowkiidin warad marka in zaa'ida laga dhiga waa suurtagaloo markaas waxay noqonaysaa inaan ayada lagu macnayn kuntu waxaan ahaa uxibu mid jecelahaa gabadha ayada ka ashaddi maa yuxibu ashadda maa yuxibu اrijaalu raggu waxay jeclaadaanoo dumar ku jeclaadaan annisaaa dumar waxa ugu daran baana ku jeclaadaybu nin dumari intuu qof dumara jeclaan lahaa ninkii ugu darnaabaa noqdaybu oo ugu jacayl badnaa fa aradtu waan doonaybi haa ayadii calaa nafsihaa nafteeda markaan jeclaadaan waxaan ku daraybi inaan idhaahdo waan ku rabaayo inaan kaa zinaystaan rabaabu ku yidhi famtanacat way isu diiday minii aniga allahay kaalay tiri makaa yeelayo xataa alamat ilaa ay ku degtay gabadhii biha iyada sanatun abaar oo mina siniina sanadaha ka mid ah gabadhii baa waxaa soo gaaray waagii dambe abaar baa ku dhacday waagii hore gabarh ka kaaftoontay oo aan ninkaas u baahnayn bay ahayd mar walba uu yidhaahdo aan kaa zinaysto waa ku jeclahay war iga teg jirtay suu u daba taagnaan jiray xataa alamat ilaa ay ku dhacday bihaa yadii sanatun abaar oo mina siniina abaaraha ka mid ah fa jaa'atnii way ii timid wayna adeertiis waana baahato abaar baa ku dhacday fa acdaytu waxaan siiyahaa ayada cishriina labaatan iyo wa mi'ata diinaarin boqol iyo labaatan diinaar baan siiyey talow mayna adeertinima maya calaa an tukhliya inay bannayso beynii aniga iyo wa bayna nafsihaa nafteeda dhexdeeda dhexdooda inay bannayso ooy aniga iyada isu kaayadaayso oo waxa weeyaan aan ka zinaysto intaas ayadaahan ku siiyeybu fa facalat way samaysay xataa idaa qadartu markii aan awooday calayhaa dusheeda wa fii riwaayatin riwaayad kalea waxay ahayd falammaa goortii qacadtu aan fadhiistay bayna rijlayihaa labadeeda lugood bartankooda riwaayaad kala duwan baa ku soo arooray qaarkood waxay sheegayaan riwaayaadka sida xadiidka nucmaan oo kaleeto falammaa kashaftuhaa markaan fayday gabadhii wuxuu isugu daray maryihii uu ka qaado falamaa kashaftuhaa baa caddaynaysa haddana wuu ku fariistay bayna rijlayha buu kaga fadhiyaa reer u xalaalna maahna waa gabar maskiino in adeertiisoo dan iyo duruuf iyo baahay ugu timid asna wuxuu yidhi xoolahaygo xaaraan bay kaa rajaha ka sugi xoolo aan leeyahay inaad dhadhamisid inaan kaa zinaysta maahane waxaa cajiib ah waa qof dumaroo la qabo caruur leh waa horuu jeclaaday waa guursatay caruur bay leedahay war mar haddii la guursaday oo naagtina guursaday faraha ka qadaxta musan weli waa daba taagan yahy ayadiioo baahan oo haddana faqiira qof waxaysata hataa maaha yuu weli daba taagan yahy fa facalat way samayso way iga aqbashay xataa idaa qadartu markaan awooday calayhaa dusheeda wa fii riwaayatin falamaa qacadtu markaan ku fadhiistay bayna rijlayhaa labadeeda lugood bartankooda qaalat waxay ittaqi illaaha ilaahay ka ba eray cajiib badan bay kula hadasha ittaqi illaah ilaahay ka ba walaa tafudahaa jebin alkhaatama faraatiga ilaa bixaqihi xaqiisa maahana wax kaleha ku jebin macnaha waa kaatiin baraysnahayo ilaahay shareecadiisa marka loo fiiriyo qof aan kuu bannaanayn baan aha wax xaqa maahana wax kaleetana farjigayga uguma dhowaan kartid farjigayga marka waxaan xaq ugu dhowaan culimmada qaarkood baa waxay yidhahdaan khaatamka waxay ka wadaa gabar bikaarahay ahaydoo bikaaradaydaan hajabin waxaan xaqeeda ku ahayn oo guur ku ahayn de guurraha dambi maadan guursanin zinaad rabtaa laakiin sida sawaabka ah waan sheegi doonno ninbaa qabayoo carruur bay lahayd fansaraftu waan gadoomay buu yidhi markay igu tiri ilaahay ka baq igu tiri waan ka kacay canaha xaggeeda ma nacda gabadhiio manicaybaad nicibtaada uga kacda walxaal hiya iyadu axabu naasi dadka midka loogu jacayl badan yahay ay tahay ilaya xaggayga caashiqii waag hore ugu dhacay weli sidbu yahayaabi waxaaba hadda usii wehelisa dharkiibuu ka qaadayo wuu arka welibaa asagoo ku fadhiyu ka kaca welina kama zinaysan talow xoolihiisa ma ka qaadan doonaa mar hadday tahi warlaahi ka boqo iga kac welina uu sidii u jecel yahay wa taragtu waan isaga tegay buu yidhi adahaba dahabkii alladii kaasoo acdaytuhaa aan wixii aan siiyeyna ilaahay darti baan uga tegay allaahuma allahayow in kuntu haddaanahay facaltu mid sameeyey daalika arrinkaas ibtiqaa'a wejhika adiga wejigaaga iyo raalli ahaanshahaaga raadintooda fafuruj ilaahayow naga fey cannaa annaga xaggeenna maa waxa naxnu annagu fiihi dhexdiisaan ku sugannahay fanfarajat way faydhantay asakhratu dhagixii hayra annahum laakiin ayagu laa yastadiicuuna ma awoodayaan alkhuruuja bixitaan minhaa geedka laga baxo hogga laga baxo weli hoggii bay ku jiraan qadarka u bannaani qadar u suurtagelinaya maaha inay ka baxaan gabadhan waxaan sheegnay oo xadiidka ku sugan inay ilmo adeer ahaayeen axaadiistu waxay caddaysay gabadhaani ninkan saddex jeer bay u timid markay baahatay saddex jeer bay u timid mid walboo ka mid ah waxay leedahay in adeerow maanta kaalmaan kaaga baahna adeertaana waan aha waan baahday asaguna mar walbeetay u timaado waxaa ku kusoo aroortay wayabaa calayha ilaa an tumakkinahu min nafsiha mar walba in adeero ku tiraahdo wuxuu leeya xaaraan bay kaata haddaad xoola aan leeyahay id isu kaydhiib markii saddexaada ugu dambaysay ayay u timi weliba intaysan u imaan ka hor baa waxaa xadiidkaa ku soo arooray nucmaan fasta'danat faajaabat fi aaliai bacda an istadana zawjaha markii saddexaad bay warkiisa yeesha oy tiri waaya waa kaa yeelaya waa dhiibaya zawjkeediina waa la soo tashato waxay ku tiri niyow ciyaalkeenina waa baaba'ayaan wax cood iyo dhaqaala iyo nafna ma hayno in adeerkay oo haystana mar kastoon kaalmo in adeertinimo iyo ehlimo weydiisto wuxuu shardi iiga dhigayaa inaan isu dhiibo odayo maxaan sameeyaa odaygeediibay su-aashaa weydiis markaasuu wuxuu ku yidhi ciyaalkaagaa gaajaysan ciyaalkaaga gaajada waxay kaga baxayaan u qabo warkiisa yeel weeye macnaheedu ninkaas isu dhiib weeye markii saddexaad oy odaygeedii ka soo aydan qaadatay u timid bay waxay ku tiri inaad erway caawi markaasuu yih hadal waa kii aan ku idhi haddaad caawin iga rabtid isu kaydhiib markaasay tihi ilaahay baan kugu dhaarinayaa xaq inaad ertinmaan ku leeyahay caawi hay fadeexayn zina iyo faaxishana hay weydiin markaasuu rajaha ka sugi wax rajo ah ka sugin inaan kuu beerlaxwo oo kuu naxariisto inay isu kay dhiibtid maahane asagiibaa warramo wuxuu yidhi markii dambe isu dhiibtay buu markaan fayday oo aan ku fariistaan waxaan arkay buu yidhi ayadii oo qarqaraysa oo gergeriiraysa oo jaraynaysay buu waxaan ku yidhi maxaa kugu dhacay miyaan ku xooga say miyaan ku khasbay maya maxaad la ku idhi buu laba erey ku jawaabtay waxay tiri waa arrin aan aqoono weligay aana samayn bay tiri axaadiista qaar waxay caddaynayaan inay tiri innii akhaafu ullah ilaahay baan ka baqaya meeshana duruuf iyo baahi baa ay dhigtay aduguna ii naxariigsan weyday ilaahayga khaaliq ahaan ka cabsanayaa bay tiri marka cabsi ilahay baan la gariiraya la jaraynaya markaasaa qalbigiisa hadalkaasu gala ereygaasaa ilaahay baan ka baqaya baa qabsi qalbigiisa saameeyey markaasuu asagii isla hadlo wuxuu yidhi khiftiihi fi shiddati walam akhifuu fi rahaa adoo dhibaatadaasu ku haysataad ilaahay ka baqaysaa anoo barwaaqaysano ilaahay lacagii siiyana ilahay waa ka baqi waayeyb aleelahay inaysan munaasab ahayn arrinkaan markaasaan ka kacayb xoolihiina waa u daayey sidaasuu marka gabadhii kaga tegey waxaa soo aroortay qisatan la mid ah bayhaqi baa wariyey xadiidka cabdiramaan abi cabdiraxmaan assulami cumar ibnu khaaab baa waxaa loo keenay qof dumar ah oo la leeyahay nin bay ka zinaysatay ka warran baale le marka gabadhaas marka maxaa ku dhacay nin xoolo jiray u timid oo biyo haysta markaasay waxay ku tii war waa oomanahaya i waraabi naftii wax u eeg bay haysoo naftaa baxaysa waan dhimanayaa war i waraabi markaasuu wuxuu ku yidhi maya biyo waan haystaa afkaa laakiin saari maysid ilaa inaa isu kay dhiibtid waan kaa zinaysta maahane markaasay isu dhiibtay wuu ka zinaystay gabadhiibaa umar loo keeno li ka waran markaasuu wuxuu isugu keenay fuqaadii saxaabadu wakhtigaa joogto wuxuu yidhi warwar gabadhan ka warama maxaa u xaal ah way zinaysatay cali bnu abi aalib baa la wuxuu yidhi waxaan u arkaa gabadhaas inay tahay gabarh mukrahaahoo la khasbay qof khasban bay la mid tahay wejka iga aadanna waxaa weeye araa an tukhalliya sabiilaha fasaxoo gabadha faraha ka qaadi waa la khasbay markaasaa cumarna sidii sameeya waa iska sii marka rag badan oo ilaahay wax siiyey baa laga yaabaa fuqarada inay faqrigooda kaga faa'idaystaan iyo baahidaas haysa ninkii labaadna sidaas wax ku gebagabeeyeyoo gabadhii jeclayd buu sidaa kaga tegey gabadhii uu jeclaa ayuu sidaa kaga dhaqaajiyay wa qaala thaaliu kii saddexaad wuxuu yidhi allaahuma allahayow istaajartu waxaan soo kiraystay ujuraa'a rag shaqaalaha soo kiraystay way ii shaqeeyeenoo wa acdaytuhum waxaan siiyey ajrahum mushqaayadoodii iyo jornaatoodi waan siiye hayra rajulin nin waxaan ka ahayn waaxidin keliya hal nin baana siin oo raggii ii shaqaynaya ah. maxaad u siin laadaa ninkaas maadaamuu kuu shaqeeyo dhididkiisi aad cuntay taraka wuu isaga tegay ninkaasu alladii xaqii lahu asaga u sugnaado wadahaba wuu tegey waa dhaqaajiye ninkaas asagaa xoolihiisa ka tegey axaadiis kalaa caddaysay sababkuu uga tegey xadiidka nucmaan ibnu bashiir ayaa wuxuu cadeeyay ninkaani inuu yidhi markuu ilaahay baryayey ilaahayo dad baa ii shaqayn jiray maalin maalmaha ka midaan dadkii la heshiiyo waxaan ku yidhi maanta intaasaad igu shaqaynaysaan waaguu ka baryo ilaa gobolkuu ka dhaco shaqadiibay ii bilaabeen maalinkii markuu kala barmo lix saac la marayo baa ninuu ii yimi markaasuu igu yidhi niyahow war shaqadaas wax iga geli markaasaan ku yidhi waaya waa ku shaqaalaysiinayaa laakiin waxaad igu shaqaynaysaa raggaanu tan iyo saakay shaqaynayeena shaqada ay qabteen wixii aan ka siin lahaa haafkeed baan adigana ku siinaya oo maalan toban kun oo kale haday ahayd raggaa wix lagula heshiiyey adiga shan baan ku siinaya maadaamadan gelinkii hore shaqayn waa diyaar buy ninkii wuxuu noqday nin xoog badan oo shaqagal ah oo gelinkii dambe uu shaqaynayuuba wuxuu qabtayba wixii tan iyo saaka kuwii soo shaqaynaya ay qabanayeen wax la midaba ah. nin marka shaqagalu noqdo raggiiba ka shaqabatayba markaasaa waxaan arkayba ninka sidaa u shaqeeyey oo raggii tan iyo saaka shaqaynaya asagu ay isku shaqa noqdeen inay haboon tahay xoolahaygan ilaahay uu isiiyey markaan kuwaas mushqaayadooda siinaya asagana inaan ula simo go-aankaasaan qaatay galabkii markii nin walbeeta uu yidhi waxayga isii baa ninkan tegi doona oo xanaaqi doona wuxuu arkay ninkii galabtay galinkii dambe maantayta shaqada bilaabay iyo raggii saakayta shaqada bilaabay isku waxaanoo siinaya markaasuu ila hadlo wuxuu igu yidhi buu yidhi atucطi haada mila maa acطaytanii walam yacmal ilaa nisfa nahaarin ma ninkaanaad waxaad siinaysaa waxaad aniga isiin lahayd oo kale asagoon gelinkii dambe ma maahane gelinka horeba maanta aan shaqaynayn markaasaan waxaan ku yidhi yaa cabdallaah ilaahay addoonkiisiiyow lam abkhaska shay-an min shardika aniga adigu heshiiskii aan gallay waxba kaama nusqaamin heshiis baynu gallay inaan xoolahan ku siiyo markaad galabta shaqada ii dhammaysid heshiiskeenni ani adiga inoo dhexeeya waa ka soo baxay wa innamaa huwa maa li axkumu fiihi maa ashaa kanina waa xoolahaygiiyo ciddaan rabaan wax siinaya wax ugu daraya waana xaqaad leedahay dukaankaaga labada shaqaalaha kaaga shaqaysa baa laga yaabaa inaad mid inta u bogtid ammaanadiisa iyo waxtarkiisa iyo shaqogalkiisa inaad toban kun uga dhigtid midna tiraa sagaal kun baan ku siinaya ayagoo isku shaqo qabanaya marka wixii shardiyo ani adiga inoo dhexeeyana waa ka soo baxa xoolahayga saan u maamulanayan adeer ana itaalla baan ku iibi ma hadal xunba intiibuu ka xanaaqaybi dhiq waana dhaqaajiibi iguma musiiba bor xoolahaaga maya xoolahaagana waa kaaga tegaya waa dhaqaajiye ninka ilaahay u ninkaasaa marka jiray fa amartu waan u midho dhaliyey ajrahu ajarkiisii xoolihiisii ayaan u rogrogay xataa kaurat ilaa ay badatay minhu xoolihii xaggiisa wixii uu ka tagoodoo ajriga ahaa al amwaalu xoolihii fa jaaanii wuu ii yimid bacda xiinin muddo ka bacdi fa qaala wuxuu igu yidhi yaa cabdallaahi ilaahay addoonkiisiiyow addi ii gud ilaya aniga xaggayga ajri shaqaayadayda maalinkii aan ka xanaaqo oo xoogaga waa u baanhaya isi wuxuu marka isagu sugayaa wixii maalinkii uu ku shaqeeyey oo gelinka labada gelinba uu ku shaqaynaya oo ka xanaaqay intii in la siiyo fa waxaan idhi kullu maa shay dhammaantii talaa aad aragtid wax allaala waxaa hantiyo hareerahayga ka muuqda min ajrika waa mushqaayadaadii maalinkii aad ka xanaaqday oo maxayan xoolaha hareerihiisa ka muuqda min alibili geel ah walbaqari lo ah walhanami ari ah waraqiiqa addoommo xoogaagii yarkaabuu suu ugu rogrogayey oo ugu beecshiro ugu samaynayey oo marba wax uga soo gadayey buu ari iyo geel iyo lo iyo wax weyn addoommaba ka soo iibiyey wax allaala waxaad arkaysa marka adaa iska wuxuu yidhi yaa cabdallaahi ilaahay addoonkiisiiyow laa tastahzi ha igu jeesjeesin bi aniga shalay baad xoolahayga waxa weeyaan xaqdarro wax ku waxwaxaysae maantana jeesjees ha igu dari faqultu waxaan idhi bi laa astahziu kugu jeesjeesi maayo bika adiga fa akhada wuu qaatay huu xoolihii kullahu dhammaantii kulli dabadu ka mara xoogaa xataa ugama tegin warwaad waad fiican tahay ayaanbaad xoolahygii ii rogrogtay oo wanaag baad ii gashaye xataa ariga lahar muusa odhan addoommada lahar muusa odhan wax allaala wixii meesha daaqayo xoolaahayo wixiisa ka dhashay kulligood waa kaxaysta fastaaqahu wuu kaxaystay falam yatruk kama tegin minhu xoolihii xaggooda xaaluu ka haday shay-an waxba allaahuma allahayow in kuntu haddaan ahay facaltu mid sameeyey daalika arrinkaas ibtiqaa'a wejhika wejigaaga raadintiisa fafruj ilaahayow naga fayd cannaa xaggeenna maa waxa naxnu annagu fiihi dhexdiisa aan ku sugannahay xadiidka cali baa wuxuu ahay dabaraani uu wariyey ilaahayow sidaas waxaan u sameeye min makhaafatika wabtiqaa'i mardaatika cabsi aan adiga kaa baqayo baan xoolihiisa isaga ilaaliyey raalli ahaanshahaaga raadin aan raadinayo baan xoolihiisa ugu kobciyey oo ugu ilaaliyey oo ugu shaqaynayay fanfarajat way faydantay asakhratu dhagaxa dhagaxii fa kharajuu way baxeen yamshuuna ayagoo soconaya hoggibay ka dhaqaajiyeen nimankii bukhaari xadiidkan intayna bukhaari gaarin haadaa kani xadiidun xadiid weeye saxiixun saxiixa xukunkiisuu sheegay wuxuu horta xadiidku waa saxiix muttafaqun caleyhi waa la isku waafaqo bukhaari iyo muslim baa wariyey bukhaari xadiidkan wuxuu u baabaystaa qofku hadduu shay iibsado hadduu shay iibiyo qof kale xoolihiis baad iibisa isagoon kuu fasixin ayaad xoolihiisii iibisay markaasaa tiro dukaankaagii maanta intaasoo shay baan ka iibiyey asagiina wuu ku raalli noqdo wuxuu ku yidhi waa mahadsantaha iibkaagu wuu sax qof kale milkigiis baad ku tasarufta dukaan uu lahaabaad inta u timid baad xalaashtayba kulligiis mana kuu fasixin waxna kaagama uusan sheegin hadhowbuu kuu yimir dukaankaygii meey waxaad tihi waan iibiyeyoo si fiican baa kugu gada ama waan xalaashayba oo dukaamadii baa ku dhacay iibxumo waa la xaraashiyo anna waan kuu xaraasho waxaan yidhi walaalkaayuusan khasaari hadduu ku yidhahdo hawsha aday taale dukaankaygi baan rabaa waa dushaada hadduu laakiin ku yidhahdo waad mahadsantaha waxa weeye iibkaa waa siduu kugu iibiyey waa ansaxaya meelo kaleeto bukhaari wuxuu u baabaystay isla xadiidka laftirkiisa baabun idaa zaraca bimaali qowmin biqayri idnihim dad xoolahood buu beertay beer baad inta timid dad leeyihiin baad abuurtay saad u beeraysay oo u hogaajinaysay wixii oo soo wada go raba baa laguu yimid haddii lagu yidhahdo adar shaqadaan ku geliyey adiga khasaaradaada weeye haddii laakiin lagu yidhahdo waa mahadsantaha farsamadaas aad qabatayna biqayri idnihim marka hore aad ku qabatay wax dhiba ma hadba say kuu socodsiiyaan weeye xadiidkan maxaynu ka faa'iidaysanaynaa waxaan xadiidkan ka faa'iidaysanaynaa dhowr qodob kow kurba iyo dhibaata markay timaado in ilaahay la baryo subxaanahu wa tacaala markay mushkila kugu dhacdo ilaahay bari saddexdii ninba waxaad u fiirsataa mid walba ilaahay buu barye meel kale ma aadin cid kale ma milicsan awliyo iyo asxaabulqabuur iyo abootooyin iyo fiqburaale midna ma aadin ilaahay keligii baa la barye sababtu waxaa weeye ruuxa dhibaataysa ruuxa dhibaatada ka faydaayey allaahu uu keliga weeyaa ilaahay bay marka aadeen qur-aankana ilaahay wuxuu ku sheega waidaa sa'alaka cibaadii cannii hadday addoommadaydu ikaa weydiiyaan waan u dhowaha waxaa cajiib ah nimankaani hog bay ku jiraan waa hog gudihii dhagaxna afku ka owda roobna waa da'aya meeshaa gudaheeda bay ilaahay ka baryeen ilaahayna waa maqla haddii albaab lagugu xiro yo haddii gaari kula gadoomo iyo hadduu ceel kugu dumo iyo badu hadday aad ku libdhid ku qarsoontid meel kasta ilahay ha ku iloobi subxaana wa tacaala fa innii qariibun ujiibu dacwata daaci idaa dacaan waan u dhowahay buu ilahay addoommadiisa leeyay subxana wa tacaala xadiidku wuxuu kaloo inoo faa'iidaynaya acmaasha saalixada ah sheegsheegiddooda in ilaahay loogu dhowaado oo ilaahay lagu barya subxaana wa taala markay duruufu kugu timaado tawasul inaad la timaado acmaasha saalixadana ilahay aad ugu wuxuu kaloo xadiidku inoo faa'iideeyey ikhlaaska camalka aad samaynaysid ilaahay darti aad u samaysaayey faa'iidada uu leeyahay inuu ka mid yahay sabab ka mid ah, uu yahay sabab ka mid ah asbaabta mashaakilka iyo dhibaatooyinka looga badbaado dacwadana lagu aqbalo xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey fadliga wanaagsan uu leeyahay waalidkoo baari loo noqdo ayaga oo loo khidmeeyo ayaga oo laga hormariyo xaaskaaga iyo ilmahaaga iyo saaxiibbadaaba wuxuu xadiidku inoo faa'iideeyey fadliga ay leedahay dhowrsoonnida laga dhowrsadaa xaaraanta ka gaabsashada laga gaabsadaa xaaraanta iyo zinada iyo waxyaalaha la midka ah adoo weliba awooddeeda leh haddaad hadda tidhahdee zinadii waa iska daayo ma zinaysta laakiin caniin baa tahayba adaan raganimaba lahayn adeer mabali waba maxaa waxaad zinaysataa ama iska daysaa waxba mahaysidi laakiin qof shahwadii iyo dareenkii leh oo haddana maxaarimtii hortiisa taa loo awooda ilaahay dartiina isaga ilaalinaya hawshaasi wax weyn weeyaan walidaalika nabigeenu sheegay sala allahu caleyhi wasalama toddobada carshiga ilaahay harsan doonta maalinka qiyaamuhu dadku ay qaaqaawan yihiin oo buuriqabka yihiin waxaa ka mid ah ruux intay qof dumar dumaroo quruxloo xoolale ay u yeerato tir warkaan iga sinayso yidhi innaa akhaafullaah ilaahay baan ka baqaya anugu quruxdaadanu berriya ma anfacayso dhaldhalaalkaagu ima anfacaayo reerkaad ka dhalatay royal faamiligaagu anfici maayo innii akhaafullaah marka waa fadiilo iyo wanaag wuxuu kaloo xadiidku inoo faa'iideeyey karaamaat ulawliya wax jira inay yihiin lama inkiri karo in si khaldan loo adeegsada unbaa la diidan yahaye awliyada ilaahay karaamooyin way bal mararka qaarkood waxaa dhici karta ilaahu karaamadayda dilaaci intay yidhahdaan wax u eg inuu ka aqbalo oo bannaanka lasoo dhigo marka karaamaatul awliya way jiraan dadka awliyadaana tilmaamay leeyihiin tilmaamahoodana ilahay baa qur ku sheegay <coughs> taasi waa qodob wuxuu kaloo xadiidku inoo faa'iideeyey ummadihii hore qisooyinkoodii in laga warramo si qofka qisadaa dhagaysanaya qisadu qiso wanaagsan hadday tahay uga faa'iidaysto maalan maanta waxaad soo ogaatay zinadoo laga dhowrsado fadliga ay leedahay ammaanada oo lagu dadaalo fadliga ay leedahay birul waalidaynkaoo lagu dadaalo fadliga ay leedahay waana ummado inaga horreeya oo reer bani israa'iil qisooyinkoodii ah waxaad ka dheeftay marka maantayto saddexda inaba way ammaantay inaad saddexdaba ka faa'idaysatay marka qisooyinka marka laga sheekeeyo de wixii xumaana waad ka fogaan wixii wanaagsanaana waad la imaanaysaa marka ayaga wixii wanaagsanaana waad la imaan xumaatadana waad ka fogaanaysaa culimmadu waxay isweydiiyaan saddexdaa ninoo ilaahay bariday baryadoodu ma kala fiicnayd oo ma kala qiimo badnayd mise waa isku wada mid waa rag isu dheelitirma waxay culimmadu leeyihiin intaan arkay ninka ugu fiicnaa waa ninkii gabadha in adeertiisa caashaqay oo haddana iska daayey oo seebuu ugu fiicnaa ninkaas asagaaba gabar islaama qaawiyey oo dharka ka tiray oo ku dul fadhiistay oo ixsaan u diiday markii horeeto rafaadiyey oo waxa weeyaan ayadoo reer loo caruurteedii ay baahan tahay oo ninkeedu u baahan yahay waxaad ugayn sameeyee see la odhan karaa ninkaas ragga ugu fiicnaa culimmadu waxay leeyihiin kan birul waalideynka sameeyey dee labadiisa waalid keliya inuu u fiicnaanbaa meesha kaca kan kaleetoo ragga uun kiraystayna nin aamin ah oo amaanada ku fiicnaa inuu ahaabaa meesha ka muuqata laakiin ninkan gabadha ku fariistay waxaa ka cad xadiidka qalbigiisa cabsi ilahay inay ku jirtay laba meeloodba waa ku caddahay ittaqi llaaha ilaahay ka baqbay ku tiri wuu u hoggaansamay ka baqa ilaahay qalbigiisa marka inay cabsi ilaahay ku jirtay baa meesha ka muuqata waxaan labaada soo marray inuu yidhi gabadhaani waa iyadoo baahan bay ilaahay ka baqda annaanoo dharagsan baan ilaahay ka baqi waaye wixiina faruhu kaga qaaday waa midda saddexaade intaa waxa u weheliyey qaraabo xiriiris buu sameeyeyoo boqol iyo labaatan dinaar buu gabadhii soo saas maahay boqol iyo labaatankii dinaar waa uga tegey silaturaximka marka waa nin nafcigiisu meella mutacadibuu ka noqday ummaddii kaleu gaaray qaraabo xiriirin iyo xoolo bixin meella qalbigiisa ilaahay cabsidiisa lagu sheega labadaa dhan marka laga fiiriyo culimmadu waxay leeyihiin asagaa ugu fadli badnaa xadiidku wuxuu ina tusinayaa waan ka faa'idaysanaynaa faqriga waxa loo yaqaanaya baahida iyo gaajada inay yihiin waxyaalaha ka qayb qaata inay faaxishadu faafto xumaatada oo laga yaabo gabdho badan oo cafiifaada ah, oo dhowrsoon oo aan waxba zinaa weligoo samaynin markay maanta magaalada nairobi yimaadaan nolosha iska adag tahay duruuftii adag tahay meelay seexatay aysan heli karin nolol aysan heli karin ehel iyo qaraabo kuway soo bidana laga yaabo in la gacanbidixolbaxna dhaaf maxaa usoo tahriibti inay markaa door bido waryaad la waxaa laga yaabaa magaalada ka jira la ii sheega xataa dumar gabdhaha iyo ragga waxa weeyaan dalaaliin u kala ah way ka shaqaynayaan guryaha la degan yaha baararka iyo kilaabyada lagu tuntaa la geynahayaa markaasa le gabdha yaryar baan ku haynaa kaala ninkii maanta marka gabdhaha masaakiinta ah iyo kuwa garoobada ah waxba haysan iyo kuwa agoonta wata iyo caruurta baahan inta gacanta ku dhigo iskuulka ka bixiya noloshooda kafaala qaado ilaahay uu waxsiiyey ama ragga sidoo kale ayagoon waxba haysan ka warqabaaye waxaad ogaataa inaad wax badan gacanta ku hayso dadka diintooda badbaadadooda aad ka qayb qaadanaysa ninkaa isagoo wuu kara ilmaadeeradiisii gabdhihii qaraabadiisa ahay wada baahan magaalada ay joogaanow wax badan baa ku dhaafay oo khayr ogow marka waa in la xidhiiriya dadkaas oo laga warqabo nimankaani saddexdaahi ma muslimiin bay ahaayeen mise ma ahayn sida xadiidka ka muuqata waa inay niman muslimiin ahaayeen ma gaal baaran laha ilaahu dartaabaa waxaa u sameeyey waxaas ma yidhaahdeen marka waa niman muslimiin ah meeshu xaggeebay ahayd ee waxaan ku sameeyeen ilaahay baa yaqaano ma naqaan zamankeebay ahayd reer bani israa'iil wakhtigoodii taasna waa mid qodobka ugu dambeeya xadiidka ku gabagabaynaynaa waxaa weeye reer bani israa'iil buu xadiidkaanu ka sheekaynayaaye reer bani israa'iil in laga sheekeeyo maxaa faa'idaha ku jirta shalay wax ka baraarujinay jaabir ibn cabdilaahi baa wuxuu yidhi nabiga all waxaa ka maqla sala allahu calayhi wasalam asagoo leh taxadatuu can bani israa'iila uu reer bani israa'iil ka sheekeeyey qisooyinkoodii fa innahu kaanat fiihim alacaajiib waxyaalo dhacdooyin ah oo la yaab badan baa nimankaa ku dhex sugnayde ka sheekeeya nimankaas markuu intaa nebigu yidhi bu asagu nebigu wuxuu bilaaba inuu ka sheekeeyo markaasuu wuxuu yidhi koox reer bani israa'iil ah ayaa soo baxday waxay yimaadeen xabaalo iyo qabriyaal qabuurihii reer bani israa'iil qayb ka mid ay ku xabaalmayeen ka mid ah markaasay waxay yidhaahdeen haddaan meeshaan ayada laba ragcadood ku tukanno oo aan ilaahay barino oo ilaahay inoo soo saaro dadka qubuurtan ku jira qaybo ka mid ah markaas ha inooga warrameen dadka qubuuraha ku jira iyo axwaashooda soo sidaasi ma fiicnaateen sidiibay isku afgarteenoo way sameeyeen ayagoo meeshii tukanahayo ilaahay baryahaya baa waxaa soo baxay nin wuxuu ka soo baxay qabrigii ninkii qabrigii markuu ka soo baxay waa nin ay ka muuqataa aafaarta iyo saamaynta waxa weeyaan ay ku yeelatay cibaadada iyo sujuudda uu soo sujuudi jiray waaga hore ilahay soo sujuudi jiray ayagiibuu la hadlo wuxuu yidhi yaa haaulaa kuwaanow kuwaanu buu ku yidhi wuu la hadlay markaas ma ii jeeddaan buu yidhi may aragtaan soo ima jeedaan wuxuu yidhi ilaahay baan ku dhaartay waxaan mootanayo qabrigaan aan ku jiraa waqhti laga joogo boqol sana bi boqol sanaan qabriga aan maanta ka soo baxay ku jira famaa sakanat cannii xaraarat lmowti xataa kaana alaan saacaddaa galabtii waad ii timaadeen ilaa boqolkaa sano oo aan qabrigaa ku jiray meydka iyo xaraaradiisi iyo kuleelkiisi baan weli dareemayaab waa sakaraatulmowtka laftii marka iga baxaysay sakaraatulmowtkii aan dareemaya kuleelkiisii ilaahay baan ku dhaartay haddaan dareemaya hadda waa boqol sano qof qabri ku jira ee waxaad samaysaan ilaahi barya subxaanahu wa tacaala inuu idin badbaadiyo ilaahay barya xadiidkaas axmed baa wariyey fii musnadihi qariibulxadii xadiidka waxyaalaha qariibka ah qariibka waxaa loola jeedaa erayaasha adadag buu rabaa inuu fasiro dhowr xadiid buu fasiri doonaa inta dambena wuu isaga tegi doonaa aqbuqu wiilkii hooyada iyo aabbihii baariga u ahaa baa wuxuu soo waxaan soo marray inuu yidhi waxaan ahaa laa aqbuqu midaan caana siin ay laa uqadimu ma hormarin jirin fi shurbi cabitaanka qablahumaa labadooda ka hor ahlan ahl caruurta iyo xaaska iyo waxaase loo jeeda ahalka walaa maalan maalo maal iyo xoolo maal baan caana siin maxaa loola jeeda waa addoommada leanna addoommada waa xoolahaaga marka addoomadaydana ma siin jirin caano caruurteyda iyo xaaskaygana ma siin jirin oo min raqiiqin addoomma iyo wa khaadimin shaqaale walqabuuquna shurbulcashiyi gelikan dambe waxa la cabaa waxa loo yaqaanaa qabuq falam urix calayhima macnaheedu waxa weeye ay lam arjicu ma soo noqon baraqa alfajru waxa weeye ay dahara nuuruhu iftiinkiisa ayaa muuqday yatadaaqawna waxa weeye yasiixuuna ciyaalku waa qaylinayeen min aljuuci gaajo darteed lambarka shanaad faaradtuhaa waan doonay calaa nafsihaa bimacnaa raawadtuhaa ay talabtu waxaan ka codsaday minhaa xaggeeda maa waxa yatlubu uu ka codsaday alrajulu ninku min imra'atihi xaaskiisa te umaysan ahayn aramat biha sanatun ay nasalat waxaa ku degtay bihaa ayada faaqatun baahi wa faqrun gaajo wajaacad iyo waxaajatun baahi laa tafuda alkhaatama kinaayatun waa sarbeeb waxayna sarbeeb ka tahay can ilfarji farjiga wa cadaarati bikaarati iyo bikaaradu inay tahay bikarada adkaanteeda ay laa tazal hazuulin laa tazul hazuulin cafaafii dhowrsoonidayda ilaa bizawaaji guursasho inaad i guursatid iyo sifo sharciya maahane wax kale bikaaradayda ha ku zuulin alqisatu thaaniya thaaniya qisada labaad baynu ku daraynaa ma dheerta iska dulqaata insha allahu tacala waqtigaa igu yaray can abi saciid alkhudriy abu saciid alkhudri waxaa laga wariyey radia allahu canhu ana nabiga ale sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi kaana waxaa ahaa fii man duulkii kaana ahaa qablakum idinka hortiin rajulu nin ninkaasoo qatala dilay tiscatan sagaal iyo wa tisciina sagaashan nafsan ee naf sagaal iyo sagaashan ruux buu gardarro nafta uga gooyey fa sa'ala wuu weydiiyey can aclami ahli اlardi dadka dhulka jooga yaa ugu aqoon badan buu weydiiyey fa dulla waa la tusiyey calaa raahibin nin iska cibaadaystoo meel iska joogoo suufi ah ayaa la tusiyey raahibku waa qofka cibaadaysto aan aqoonta badnayn nin markaan aqoon badnay inuu meel iska cibaadaysto caabid ah ayaa la tusooliyey ninkan ayaa ugu aqoon badan dadka dhulka jooga faataahu wuu u yimi fa wuxuu ku yidhi innahu ninkan isagii baa nin kale iska dhigahay ninkaygaan qatala wuxuu dilay tiscatan sagaal iyo wa tisciina sagaashan nafsan ee naf fa asaga ma u sugnaatay min toobatin toobad sida xadiiska daahirkiisa ka muuqta sagaal iyo sagaashan ninna waa soo dilay qalabku wax ku dili lahaana waa wata hadda toobadna waa raadina marka seeftiisii iyo baangada waxay u ahaataa wuu wata toobad ma leeya fa miskiinkii raahibka wuxuu yidhi maya wax toobad ah oo ilaahay kaa aqbalayo oo aad leedahay lama arkabi waa kuu dhammaata wuxuu is yidhi mar haddaadan toobad lahayn waaba kaa naxiye muxuu kugu noolyahy faqatalahu jaw buu kaga siiy waa dila fa wuxuu ku dhammaystiray bihi raahibkii miatan boqol boqol ruux sidaa ku maraya culummada gobolkood waxay yidhaahdeen aqoon darrada waxaa u dheereed aqli darro xataa ah, hadduusan qiil sharciga u helaynin inuu yihah ka soo fakarahayaa iyo mar kale iisoo noqoy iyo waxaw qiil baan kuu soo barwaxyaal kale u fuuraa laakiin laabuu la soo istaagay isna kowuu kaga siiy uma sa'ala wuu weydiiye can aclami ahli اlardi dadka dhulka joogayaa ugu aqoon roon waxaad dareemaysaa ninkan maxaa wada xuu raadinahaya waa badbaada raadis ninkii ka hor waa dilahaya wuxuu wata ka hor badbaadana waa raba waryaha kaloo dhulka dadka jooga u aqoon roon fa dulla waxaa la tusiya calaa rajulin nin caalimin ee aqoon-yahan wuxuu yidhi inta ninkii u yimid innahu ninkan kula hadlaya qatala wuxuu dilay mi'ata nafsin boqol ruux buu soo dilay hadduu iska daayo yidhahdo toobad maleed muxuu samayn laha uu sii wadaya boqol ruux buu soo dilay ninkan kula hadlayo kudul taagan fa hal lahu ninkaa ma u min toobatin wax toobada wax toobada ma leeyihi ilahay wax ma ka aqbalaya fa qaala caalimkii wuxuu yidhi nacam maanta waxaad ogaatay jahliga xumaatada uu leeyahay iyo aqoonta wax la bartaay wanaaga ay kani naftiisiina waa badbaadiyey caalimka ah, ninkiina waa badbaadiyey kii jaahilkaha ah, ninkiina ma badbaadinoo dhiig kaluu sii geliyo hor leh asna isma badbaadinoo naftiisi waa isu qoonsada wuxuu yidhi toobad waad leedahay intaa keliya kuma gaabsana waa sii dhiirigeliya wuxuu yidhi waman ruuxeebaa yaxuulu kala teedaya baynahu ninkaana la hadlaya iyo wa bayna tawbati soo hore u yimi musoro inahu ninkaana qatala wuxuu dilay asna nin ka dhiga waman yaxuulu baynaka iyo musoran waman ruuxeebaa yaxuulu kala teedaya baynahu ninkaan iyo wa bayna towbati towbadda dhexdeeda markuu u sheego horta uu yidhi toobad waad leedaha adiga iyo towbaddana wax idinkala dhex taagan ma leh buu haddana saddexaad ugu dara wuxuu yidhi indaliqtag ilaa ardi kada wa kada dhulkii saas aad fa inna bihaa ayada waxaa ku sugan unaasan dad yacbuduuna caabuda allaha alla tacaalaa sarreeyi facbud alla caabud macahum dadka alla jirankooda inta u tagtid ilaahay la caabud walaa tarjic ha u soo noqon ilaa ardika dhulkaaga fa innahaa ayadu ardu suu'in dhulxun weeyaan dhulka waxba galabsan dadkeeda dad xun ah ku dhex jirtid iyo bay-adaad ku dhex jirtid waa dad xune mar dambe ha ku soo noqon tala fiican baa laga hela marka fandalaqa ninkii waa tegey boqol nin buu soo dilay garo waa toobadaraadis xataa idaa nasafa markuu kala baray adariiqa waddadii waddadii buu kala baray maxaa loola jeedaa beledkii uu ka tegey iyo beledkii uu u socday bartankooda markuu marayo ataahu waxaa u yimid almowtu geeri mantag meelaad rabtay kuguma siba maqli jirta mowt ninkaana waa musaafir iyo toobad baa u dhiman iyo sagaal buu soo dilay iyo xaafad fiican buu u socdaa iyo kullu dalika mowd ma yaqaan ilaahay baa fara qofkaa nafta ka soo qaad wuu ka soo qaadayaa bas malakumawd baa u yimid malakumawdkii markuu u yimid oo nafti ka baxaysay fakhtasamat waxaa ku murantoo isku qabsaday fiihi ninkaa arinkiisa malaa'ikatu raxmati naxariista malaa'igteedii iyo wa malaa'ikatu lcadaabi cadaabta malaa'igteedii laba malaa'ig baa jirtoo qofku markay nafta ka baxayso waxay u soo fadhiisanayaan araggiisa markuu qofku kala qaado waxa arkaya meesha ugu dambaysa oo araggiisu u gaaro halkaasaa waxaa kuu fadhiisanaya markay naftu kaa baxayso laba malaa'ig oo kala duwan qolyo waxaa loo yaqaanaa malaa'ikatu raxma dadka ilaahay u naxariistay oo ahlu jannaha naftooda sii qaadaan oo loo geeyaa qolyana malaa'ikatulcadaab baa loo yaqaanaayo dadka ilaahay uu cadaabayo naftoodaay sii qaadaan qofkan marka malakumoodkaa nafta ka soo saaraya markuu malakumoodku nafta ka soo saaro hal ilbiriqsi gudihiis ba hadduu dad qof ahlujanna yahayna waxaa la wareegaya malaa'ikat raxma hadduu qof xun yahayna malaaikatulcadaab baa kala wareegaysa ma maqli jirteen sheekh jilaani baa malkunuud wuxuu lafa kaga soo daadiyey hawada waxba kama jiraan sheekh jilaani baa nafafyaal malkumood sii wata hawada ka sii daadiyey malkumoodku lafta waa saara bas wuu kaa bixinaya mas waa intaa markay kaa baxdo qof wanaagsan haddaad tahay malaaikatu raxma isla markiiba la wareegaysa qof xun haddaad tahayna malaaikatulcadaab baa isla markiiba la wareegaysa laakiin malkumuudsamada kula sii aadi maa labadii qolaa marka isku qabsatay maxay isku haystaan ninkaana waa nin fiican bay malaaikaturaxma ku doodayaan annagaa qaadanayna malaaikatulcadaabna waxay leeyiin maya ninkaan nin xun dhegaysta marka doodoodii fa qaalat waxay tidhi malaa'ikaturaxmati raxmadda malaa'igteedii jaa'a ninkaanu wuu yimid taa'iban xaaluu yahay mid toobad keenaya muqbilan xaaluu yahay mid soo qaabiliyay biqalbihi qalbigiisa ilallaahi alla xaggiisa tacaala sarreey jaanibkaasay ka fiiriyeen waa toobadkeen masaafo dheer buu soo galay muddo dhan bu wadankiisa wareegayo waryaar dhulka ugu aqoon badan uu raadinayey marka waa waa wanaagsan yaha ninkan wa waxay tidhi malaa'ikatu lcadaabi cadaabka malaa'igtiisii innahu ninkan lam yacmal ma samayn khayran wanaag qatu weligiis weligiisba khayr ma samayn cimrigiisaba dad buu leynayy soo laba qolo ma sheegin laakiin riwaayaadkiisa marka la jamciyo shaydaanna meeshaas goobjoog buhaasna aha doodiisu asna ritay muxuu yidhi faqaala ibliisu ana wlaa bihi ninkaan anaa u inaan qaato malaaikatu raxmo iyo agga xagga marabu cid iiga munaasabsan ninkaan saaka inaan tunka u rito lama arko oo ibliiso maxaa dhacay inahu lam yacsinii saacatan qatu noloshiisa hal saaco ka mida weliga ima caasinbi ninkaan ilaa maalinkuu qaangaaray ilaa yowmina haada weligay waxaan ihi ugu caasiya ninkaan ma arag buy see u qabataan oo raxmadii janna ula marka adugu si uga noloshana kugu dayn maayo naftu markay kaa baxaysana dalowgiisuu soo ridanaya marka saddexdaa qolo markay meesha isugu yimaadeen ataahum waa fa ataahum nimankii malaaigtii waxaa u yimid malakun malag fii suurati aadamiyin ruux aadama ah bidhaantiis iyo muuqaalkiis buuna ugu yimid malagaasaa marka kala xukumi doona fa jacaluuhu waxay yeeleen baynahum dhexdooda labadii kooxood oo ishaysto malaa'igta ahaa ninkiibay waxay ka dhigteen ay xakaman nakala saar bay yidhahan waa ishaysanaay fa qaala wuxuu yidhi qiisuu qiyaasa maa bayna alardayni labada dhul inta udhaxaysa dhulkuu ka yimid iyo dhulkii wanaagsanaayo uu u socday inta udhaxaysa ii qiyaasa buu fa ilaa ayatihimaa labadaa dhultoodii kaana uu ahaada adnaa mid u dhowaansho badan fa huwa asagu lahu dhulka ayuu u macnaha dhulku ka yimid haduu u dhowaado marka la qiyaasa labadii dhul waa nin xun malaa'ikatulcadaab ha qaato dhulkii wanaagsanaayo dadka saalixiinta ay joogeen hadduu u dhowaadana hada waa nin wanaagsan faqaasuu way qiyaaseen labadii dhul fa wajaduuhu waxay heleen adnaa inuu yahay mid u dhowaansho badan ila al ardi dhulkii allatii taasoo araada uu doonay inuu aado marka hore usii socday yaa u garla marka malaaikaturaxma faqabadathu waxaa naftiisii qaadatay malaa'ikatu raxmati naxariista malaa'igteedii haadaakana xadiidun saxiixun waa xadiid saxiixa ah, muttafaqun calayhi xadiidkaani wuxuu inoo faa'iidaynayaa oo waxyaalahan ka qaadanayna ka mid ah kow mashruuciyatu towba min jamiici dunuub dunuubtii aad gashay kulligeed inaad ka toobadkeentid inay mashruuc tahay bal waa waajib walow dunuubtaas wahaba gaarsiisnaato inaad dhiig islaan daadisay oo dad xaqdarre kusoo dishay taasi waa qodob allah subxaanahu wa tacaala laakiin waxaa isweydiin mudan ilaahay haddaad u toobadkeentay toobadda wuu ka aqbalaya laakiin maskiinkii aad dulmiga ku dishay maxaa u xal ah culimmadu waxay leeyihiin ilaahay baa wuxuu kafaalo qaadayaa mar hadduu adiga toobaddaadii aqbalay qofkii khasmigaaga ahayoo wax kuu haystayoo wax kugu lahaa inuu raalligeliyo wax uu ku qanciyo oo adoonkaas uu ku iloobo dulmigiiya dhibkaad u geysatay baana ilahay siinaya subxaana wa tacaala xadiidkaani wuxuu kaloo inuu baraarujinayaa aqoon darrada ninkan inay u wehelisay caqli daro waa soo baraarujinay wuxuu saddexaadoo xadiidkan inoo baraina barayaa ilaahii malaa'igta muwakaliinta ah oo bani aadamka uu u tala saartay inay dhici karto mararka qaarkood ijtihaadkooda iyo dadaalkoodu intuu iskhilaafo inay mararka qaarkood isku khilaafaan qofkan ma waxaan u qorinaa qof xun inuu yahay mise qof wanaagsan inuu yahay waa noole waa malaa'ig way iskhilaafi karaan sidaa awgeed bay qolyihii malaa'ikatulcadaabna waxay leeyihin waa nin xunoo cadaabka loo qaadaya qolyihii malaa'ikaturaxmana waxay leeyihiin jannadaan u qaadaynaayo waa wanaagsan yahay jaa taa'iban muqbilan ila allah marka malaa'igtii laguu tala saartay laftirkeedii baa dhici karta inay isku kaa khilaafaan adiga ma nin wanaagsan baan kuu qoraa mise nin xun taasi markaa xadiidku wuu inoo faa'iideynaya waxaa kaloo xadiidku ina barayaa mar hadday malaa'igtu iskhilaafeen yaa kala xukumaya allah kala xukumay malaa'ig kale uu soo diray hadda malaggiina wuxuu ku keenay suuro aadami buu ilaahay ku keenay subxaanahu wa tacaala ilaahay baa marka kala saaray taana xadiidku wuu inoo faa'iideynaya xadiidku wuxuu ina baraya dhulkii macaasida iyo dunuubta aad ku samaysay oo aad wax ku qaribi jirtay haddaad rabtid inaad toobad keentid isaga fogow ka carar sababtu waxa weeyaan meeshaad macaasida ku samaysay markaad sii joogtid laba waxyaaloodba waa ku haystaan waa marka koobaade markaad ayaan joogto ruwanaatidba wixii baad soo xasuusanaysaa leanna meeshii baad joogtaa waa midda saddexaada dadkii shalay macaasidan iyo xumaatadan garabka kugu ahna waa kula joogaan badbaadadaadu waxay ku jirtaa marka meeshaa ka fogo ka dhexbax meel ka wanaagsan oo dad ilaah yaqaana ay joogaano waxa weyaan kaalmo fiican aad ka helaysid meeshaasaad aadaysaa uga wareeg walidaliku wuxuu ku yidhi dhulkaan mar damba ha isugu soo noqonb dib damba hagu soo noqon xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey ninka caalimka ah oo aqoon-yahanka oo ilaahay diintiisa yaqaana fadliga uu leeyahay oo dadkan waxba aqoon uu dheer yahay wuxuu xadiidku inoo faa'iideeyey toobaddaad ilaahay u toobad keentay way anfacaysaa way ku anfacaysaa ficilkii dilka ahaaba way ka anfacaysaa siday dunuubta kaleba kaaga anfacdo been baad sheegtay waad ka toobad keentay way ku anfacday qofkaad dishayna toobadiisu way ku anfacaysaa haddaad ilahay uga toobadkeenti ilaahayna qur-aanka wuxuu ku sheegay ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa qofka qofka dilay maa duuna daliku soo gelaya mar haddaadan mushrig ahayn ee towxiid qabri aad la gashay heer kastow dembigaagu gaarsiisan yahay caymaad leeda waxaa kaloo u daliila xadiidkii cubaadat bnu saamit oo bukhaari iyo wariyeen oo nebigu dadkii uu beecada la geliyay uu ku yidhi naftaha dilinnina iyo waxyaala la intuu u sheegay markii dambe uu ku yidhi faman asaaba min dalika shayan an fa amruhu ila allah qofkii qof dila ama soo zinaysta ama wax soo xada dad noocaasuu nebigu ka hadlayay qofkii waxaa wax kamida mida ku dhaca arrinkiisu ilaahay buu u yaallaa in shaaa cafaa canhu wa in shaa cadabahu hadduu ilaahay rabo wuu iska cafin hadduu rabana ilahay wuu cadaabaya subxaanah mashiiada ilahay baad hoosta lay haquusan marka si kastuu dembigaagu u weynaado qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu laa taqnatuu min raxmat illah ilahay naxariistiisa marka mar ka quusan waxaa intaa weheliya ummadda nebiyullaahi muxamed ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku sheegay culaysyo badan oo ummadihii hore saarnaan jiray inuu ummadda nebi moxamed ilaahay ka fudaydiyey calayhi salaatu wasalaam ummadihii hore waxaa laga yaabaa ninku markuu toobad keenayo toobadkeenkiisu inay noqoto oo la yidhaha adigu isdil fatuubuu ilaa baari'ikum faqtuluu anfusakum ilahay u toobadkeena see u toobadkeena isdila idinku culays bay ahayd adiga laakiin ilaahay baad u toobadkeenaysaa adoon isdilin marka marka la fiiriyo in allaha laa yakfiru an yushraka ilaahay ma dhaafa shirkiga laakiin wixii intaa ka sokeeya hadduu rabo wuu dhaafa marka la fiiriyo haddana la fiiriya xadiidkii cubaadata ibnu saamid oo nabigu uu yidhi ilaahay mashiicadiisuu qofkii qof dilay hoos yaala haduu rabana wuu cadaabin hadduu rabana wuu cafin haddana la fiiriyo ummadda nebi moxamed ilaahay culaysyo badan oo ummadihii hore haystay inuu ka fudaydiyey boqolkii dilayba haduu ilaahay toobada ka aqbalo ummadihii hore ahaa adoo ummada nabi moxamed ahaa quusanin naxariista ilahina haka quusan subxaana wa tacaala xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey oan ka qaadanaynaa haddaan aniga adigu iskhilaafno oo aan qof nidhaahna na kala xukun xukunkiisu waa inugu duldireerayaa uu inu xukumo malaa'igtii malag baa ilaahay u soo diray calaa suurati aadamiyin buu ugu yimid waa kala xukumay xukunkoodii bayna sidii ku dhammaata hawshii xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey xaakim baa tahay meel baad fadhido dad baad kala xukumaysaa hawl baa laguu keeno dad baa waxay isula kaa yimid ayagoo is haysta xujay la yimaadeen waxaan inay ayagu u xaq ku caddaysanayaan kuwaana intii kale la yimaadeen hebella garne hebella garre miya hawsh maxaa la samayna maxaa xal xaggee la markay xujadii kuwaanu ay kula yimaadeen iyo waxay kuwaanay kula yimaadeen iska kaa tacaarudaan oo mid rajixi weydid maxaad samayn qaraa'in kalead markaa daliishanaysaa waxyaalo kale aad wax ku salaynaysaa waa maxay malagaan ilaahay uu u tala saartay malaa'igtan inuu kala saaro labadii malaa'igudba way dacwiyeen kuwan waxay yidhahdeen weligiis noloshiisaba ilahay ma aqiicinba annagaa waa xaqnimo badan waa xujo xoog badan waa nin boqol soo dilay kuwaana waxay yidhahdeen ninkaanuu ilaahaybuu u toobadkeeno waa nin fiican waaba muhaajir fii sabiililaahiba ayagana warkooda waa war umano waa nin ilaahay u toobadkeenay ninkaan maxaa lagu kala dhex dhulkeenoo materiaal marka waa qaraa-in waxay sheegteen ka baxsan ninka qaadiga ahi marka ummadda kala xukumaya haddii xujooyinkii iyo wixii dadku ay sheeganayeen ay iska tacaarudaan inuu qaraain marka markaa u baahan karo uu karo qaraa-in wax ku salayn karo tarjiixa uu wax tarjiixinayo ayana xadiidku wayna tusinaya waan ka faaidaysanaynaa xadiidku waxyaaluhu inoo faa'idaynaya waxaa ka ah. qof walba uu cilmiga dhufa iska dhigo aqoondarrida iskala dagaalan jahliga iska ilaali waad ogeyd ninkii jahliga ahayo jahligu haystay oo yidhi baan caabudayaa meesha hawsiisha ku dambaysay dhufays dhab ah oo aadan noloshaada ka daalin oo aadan da kastoo jirta aadan iskaga weynaan ka dhiga cilmiga xadiidku wuxuu ina tusinayaa kale oo ka faa'idaysanaynaa saxaabada nebiyullaahi moxamed iyo nabigeenu sala allahu calayhi wasalama qisooyin ina anfaca oo wanaagsan siday inoogu soo gudbiyeen arrinkaas wuxuu keenayaa marka inaan jeclaano inaan maxabadooda badino xadiidkan wuxuu ku yimid duruq badan wadooyin badan buu ku soo aroora mar asagoo mudawalo dheer buu yimi mar asagoo mukhtasaroo gaaban buu yimid waxaa ka mid a ah dariiqa mucaawiyat bni abi sufyaan xadiidkiisa waxaa ku jiray ninka caalimka ahaa markuu u yimid ayaa ninka caalimka ah wuxuu ku yidhi lain qultu haddii aan idhaahda buu yidhi hadaan kugu idhaahdo ilaahay toobad kaa aqbali maaya hadaan kugu idhaahdo ale ilaahay been baa sheegay buy caalimkii ku yidhi toobad waa leedaha haddaan maanta ku idhaahdo toobad ilaahay kaa aqbali maayana beenaala anaa ah marka xadiidka waxaa ku sugnaayoo kaleeto mucaawiye laftirkiisa labada magaalo midii xumayda uu joogay iyo midii wanaagsanayduu waaday magacyadooda magaalada koobaad waxaa la odhan jiray nasra ayaa la odhan jiray midda kalena kafra ayaa la odhan jiray kafra iyo nasra labadaa magacood bay kala lahaayeen dabaraani baana wariyey wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina muxamedin waaaalih